subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo khamiis ah taariikhdan ay ku beegantahay tahay lix iyo tobanka bisha labaad labada kun qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal saaki ka dhacay deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqor waxa uu sheegay in dagaalka ka socda gobolka maamulka galmudug ee lagula jiro maleeshiyada kooxda al-shabaab uu marayo meel gebageba ah sidoo kale maamulka galmudug waxa uu sheegay in shir dib uushiisiina loo qabanayo dadka ku dhaqan degmada ballanbale ee gobolkaasi galguduud islamarkaana muddooyinkii dambe uu u dhexeeyey dagaal beeleedyo sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta aad ku dhegaysan doontaan saraakiisha ciidamada macawisleyda ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay guulo ka sheegteen dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo inji ee markaasi hoos yimaada degmada jalalaqsi ee gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood waxa ay sheegayaan in xaaladda magaaladaasi ay tahay mid deggan xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falanqaynta wararka waa dhulkaan fahmay dad is-aaminaa noo isku u dambaa noo isku aaba'aa noo dhulkaan fahamay dadis aaminaa noqonays ku uursanbaa noqonays ku abba'aa noqonays laamsoocan baa nahay eebow allahayo adiguna na ilaahu geysno ifyooyaacnaye abaartiha dhooreynay durba aynigeen raacnay asaageen barbaan dhaafnay abaartii eh, hadhooraynaye eh, durba aynigeen raacnay eh, asaakeen barbaan dhaafnay heestaasi waxay daahfur u ahayd barnaamijka falanqeyta wararka oo idaacadda kulmiyo aad ka dhegaysanaysaan haddaan eegno gobolka jubbada hoose wararka ka imaanaya deegaanka baarsanguun ee gobolkaasi ayaa waxaay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay saaka dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale kooxda al-shabaab dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimashyo dhaawac sida ay wararka sheegayaan saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka jubbada hoose oo aan la xiriirnay ayaa inoo suurtogeli weyday inaan wax ka weydiino dagaalka halkaasi ka dhacay dhanka kalena al-shabaab ayaa iyagan waxa ay sheegteen in dagaalkaas halkaasi uu dagaal ay ku qaadeen islamarkaana deegaankaasi saacado kooban ay la wareegeen wixii waraa kusoo kordho wararkeeni barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan haddaan eegno galmudugna madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo ku sugan magaalada gurceel ee gobolka galguduud ayaa waxa uu sheegay in dagaalka lagula jiro maleeshiyada kooxda al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulka galmudug uu hadda marayo meel gebagebe madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la iska kaashado sidii al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan maamulka galmudug iyo sidoo kale sidii soomaaliya dhanba looga saari lahaa dhanka kale madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyin fara badan oo u dhexaysa dadka deegaanka ay ka taagan tahay degmada balanbale ee gobolka galgaduud halkaasina muddooyinkii dambe ay markaasi wadeen waa waan lagu dhexdhexaadinayo dadka walaalaha ah ee colaadda ay u dhexayso madaxweynaha ayaa sheegay in marnaba aan la aqbali doonin in qof qof dila markaasi gabaad ka dhigo gabaad ka dhigto dadka deegaanka wuxuuna odayaasha labada dhinac ugu baaqay in shirka dib u heshiisiinta oo garwadeen ka tahay wasaaradda wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug ay markaasi ka soo saaraan go-aano adag oo lagu xalinayo khilaafka ama khilaafka u dhexeeya dadka deegaanka mar uu hadlayana waxa uu yidhi waxaan rabaa laba qodob oo kale yar aan u gudbo oo mid ay reer guriceel markale aan kusoo laaban doono waxa weeyaan walaalayaal saad ogtihiin kooxihii argagixisada ahaa ee arxanlaawayaasha ahaa soomaaliya qeybo badan oo ka mid ah dhibaatada u geystay dadka reer galmudug qayb ka midana ah dhib inta dheer ku hayay dagaalkii dalka o dhan buu ka socdaa galmudugna sida ugu xoogan buu ka socdaa waxaad la socotaan guulaha ilaahay fadligii laga gaaray iyo sida lagu jabiyey meelihii ay dhibaatada ku hayeen hadda waxay u baahan yihiin iyo meesha ay joogaan caaway ma ahan ha lala diriro ma ahan ha la dhammaystiraan len waa waa gebangabe inta ay galmudug uga hareen aan ka dhammaystirno intay kaloo soomaali ka joogaan aan ka taageerno degmada reer guraceel dadka sharafta badan reer guraceelna waa meeshay caanka ku ahaayeen haddana dagaalka waa ku jiraan ciidan iyo carafba waa keeneen safka hore waana ka joogaan si xooggan bayna uga joogaan laakiin saami intaa kasii dheeriyaa ladiga rabaa dilayda qolooyin hadda waxaa jira aan dalka fahamsanayn ismarahaasay ujeedo qola hadda dagaalamaysa inay dagaalkoodu uu yahay dagaal ay shabaab ugu yeerayaan oo meeshooda ay ka wacayaan ma oga laakiin maalintay dhibaatadooda ka faa'idaystaan dhex galaan bay ogaan doonaan walaal kastoo soomaaliyeed meel uu joogo waxaan leenahay dagaalkii dhaca iyo dhibkii dhaca wuxuu taageeri doonaa wuxuu gacan siin doonaa wuxuu idinku soo hogaami doonaa khawaarijta saas darteed meelahaas kale oo dhibaatada ka socoto sida hadda laascaanood oo kalena waxaan leenahay dhiiggiinana si xaaraana in isugu baxa iska daaya cadowgana ha isugu yeerinina annagaa annagaa dhib ugu filan intana ugu taa markaa intaas uga baxo dib heshiisiinta oo laga hadlay meel meeshaan degmada balambal iyo eryadeeda ah dhibkaasi waa dhibaan hadda bilow ahayn waa dhib afartan jirsaday ama ka badsaday si oo ka soo socday muddo soo laalaabanayay runtiina wax aada looga qoomeeya hadda caawa dhima socdo laakiin inuu jiro oo mar walba u dhacaya oo isdhicina jiray ayaa ayaa taagan in badan oo halkaan fadhisaa qeyb bay ka soo qaadatay mid abni iyo mid xal iyo mid eh, runtii odayeyn intaba ka soo qaatay laakiin ma dhammaan dhibkii hadda waa waxay soo gaartay meel gebangaba ah eriya badan bal dhibaatadii muddada dheer ka jirtay waxaan codsanaynaa inay soo dhammaato oo lasoo afjaro bulshaduna ay arrintaas isu taagto hadda waxay joogtaa meelna farxad gelinaysa oo inay dhammaanaysa aan kalsooni ku qabnay joogtaa wasaaraddana waxaan siinay arrimaha gudaha inay hogaamiso directionka iyo amarka inay maara hawshaa inay fuliso waa waa ku amar waana u taagnay hore wasaaraddu waa fadhiyaa wasiirkii wasaaradda wasiir cabdi jaamac cabdiwaayeen waxaa rabnaa loo kala tegi mayo loona ballami mayo muddona loo qaban mayo sida caawa loo joogo haddii ilahay berina gaarsiiyo waa la bilaabaya hawsheedii waxaan rabnaa sidii hore lagu geli jiray si ka duwan inaan u galno sida ka duwan maxay tahay inta la wax la galo odayaashu ballamaan qofka dhagarqabaha ah ama dhibwadaha ah inuu inta dhibaato sameeyo cid soo qabata la waayo waxaan rabnaa markaan marka la heshiiyo la dhammeeyo in meel la iska dhigo inuu ehel noqdo iyo inuu qaraabo noqdo qofka sharwadaha ah markii meel la dhigo waxaa loo deynayaa hay-adaha amniga iyo garsoorka waa qofka dhibka geysaya asag iyo waxa isu banaan intaas ayaa isu banaananaya shacabka iyo degaa iyo waxgaradka iyo dhammaan bulshaduna qeyb bay gacan bay ku siinaysaa si loo soo qabo laha dib dambaan laska imaan maayo laakiin markaan waxaan rabnaa in meel la dhigo dhibaatada intaa soo socotay heshiiskeeda in meel laisla dhigo oo ayadoon laga heshiinin oo wax laysaga ogaanin hawshii la qabtaahi waxay noqon kartaa mid caqabaday ku timaado kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ka hadlayay dagaalada lagula jiro al-shabaab iyo sidoo kale shirka dib ushisiinta dadka ku dhaqan degmada balanbale ee gobolka galgaduud haddaan eegno gobolka hiiraanna ciidamada macwiisleyda saraakiil u hadashay ayaa waxa ay guule ka sheegteen dagaal ka dhacay deegaanka inji ee gobolka hiiraan mid ka mid a ah saraakiisha ciidamada macwiisleyda oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in halkaasi ay ku dileen xubno ka tirsan maleeshiya kooxda al-shabaab isagoona sidoo kale sheegay in dhankooda uu soo gaaray khasaaro iskugu jiro dhimashiyo dhaawac mar uu hadlayn waxuu yidhi xaalka waa hoossaha aloolaabay jirtaa laakiin waxanbad ee ah oodhi ahaa ooda ma jiraan sababtoo ah diyaarada jiri dib uga baxo si aan idiin kale aqoonsano dibaan uga soo baxnay diyaaradaan rusheehayso markee wixii kasoo baxo subaxtiyaa la arkaya ah. waxayna imaadeen sagaal sac iyo bar ciidaman oo koleyo ah nooga imaada dhanka albaraf intii ka horeysa wax oo karkaare ma aan haysanin kabacdi gudoomiyaha degmada jaalaqsin imaaday marka alxamdulilah hadii gudoomiya degmada jaalaqsine ciidankiisii kolonada ahaa ay imaadeen kuwa albarafna ay imaadeen meeshii ciidan culusaa yimid kabacdii diyaarada loo habeen meeshi waa ikare maba geli karin soomaal diglia meesha maba geli karto waa beere dhaxteeda ifindil ahaana isoo galeen markii xaaladka sida u socoto ay arkeen diyaaraday dalbeema meesha looguma geli kara yireen ah, diyaaradaa marka maqrib ka imaaday laba saal bay ku dhifatay dabacdina waxaa lagula dhahay subaxtii ayaa mahakushaa la fiirinaya haddana ay diyaarada fiirinaysa haday dhaqdhaqaaqi jiro iyo haday meesha ay ku baabaceen mas-uuliyiinta dowladda halaasi lagu amartay marka waag wuxuu daryaarka inaanalla ma weerarayay kusoo qaadeen laakiin uma ayna dheerayn wadiga dhankiisa kale ka deganaan dhanka kaleetana waa duuladan ciidanka afcad ka imaalahay waa ciidanka buulo barte ciidanka buulo bartena afcad way weerareen dagaal culusaa ka dhacay sidaan iigu sheegay laakiin warbixinkaas kama hayo laakiin ciidanka degmada jallabsi gurmud fiicanaan ka helnay dhankeena lix ruux ayaa geeri geeriyooday ilaa sagaal ruuxna wuu ku dhaawacmay dhankeena dadka laasina wax aniga aan arkay waxawaaye lix ruuxoo gabasho ah eh, ayaana arkay dhaawackooda lama saarin kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha ciidamada macawisleyda oo la hadlayay idaacadda kulmiya markaana ka warbixinayay dagaalka dhacay deegaanka deegaanka inji ee gobolka hiiraan isla islamarkaana hoostaga degmada jaralaqsi ee gobolkaasi weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay caynaanshihii guud markuu camal guhaadooday dagaalkuu cillaamiyey dadkii soo ciyoonkacee cirif iyo ka cirif macawisley ciil qabtaad timide ha yeeshee caloolsami kuwaan cidu ka eegaynin oo curyaamin iyo dhagar wadaan caam u aragnaaye ummaddana cidhiidriga mid uga cayshayaa badane ciriqii ragaadiyey bulshada lagana caal waayey caafimaad in loo helo markii caadil laga tuugay oo xoog iyo shacbigu ciiska wada qaatay ayuunbay caqabad nugu noqdeen caabuq wadayaale cag wareejintoodaa nafluhu ciil u go'ayaae iska daacolnala howlgaliya ciidan iyo xooge dadkii caabbanaabay qalbiga uga cayaareene hase ku camal seegeen hadday celin karaaye mooyaane halgankaa carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyoonguushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii ha ka caajisina waa midnimo calansurkeediie mow yidhi warkalmaanay waxaan ku riyooday madaxweyne xasan shiikh oo gabyaya horta mariyada guurowga gabay u taqaana meeldhaho la roogsada malaaw ka nagay soomaaliyo heshiisa oo dunida la heshiisa miyuu yidhi horta kalamaanay cagtii joogsa weydaa mar ceeb la kulantaaye madaxweyne ma la nabi karaa war nin xilqaada eed qaadaa la yidhi hillimin ama dembinagti waabayaabanaana kollayba ninka madaxweyne ku been abuurtaa aniga iga geesisan war gaboosow muuse bixi markaad ku been abuuran jirtay maxalaal bay ku ahayd now war adugu kaftankiiyo dhabta miyaadan kala aqoondee ayaay waarma sidaasaad doonaysaa jeelka mandheere inaad uga badbaadid wareedhaha warkaa naga qasrinina nin baa godka jilaca uu socday aan dhegaysanna suga war kalemaanay leedinma warrami karee godka jilacuna riya laguma galee gabagii madaxweynuhu wuxuu ahaa cadaawaha dadkii loogu tegey riwaayo badan ciilay cirka iyo dhulkana ciidamada looga caawinayey carcararka iyo faniinkii haddii cayrsha laga waayey amay baladii dib u caashaqaan ha iska celiyeen war ma galmudug buu la yaabay war calaaya kulli xaal horaa waxaa loo yidhi bal ninkii la noolaa karaa hayse siinabo aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi melaga cabsado cidla colka degan maculuma melaga cabsado cidla colka degan macu abdula horta ulmo malku obsidaw war cabdulow saaxiibka isagoo lugaynaya miyow meel howdahoo cidlaa nimanka ugu tegey war kalemaanay marar badan baadiyaha waxaa ka dhacay dad baadidoona oo xoolo ka lumeen ayagoo raadinaya waxay ka soo duldhacan meel ay nimankaani ku dhumanayaan kadibna inta qabteen oo basaas ku eedeeyeen imisay dileen war kalemaanay waxaa la yidhi mar hadduu is-abaabule shacbigu aarmigana raacay oo raggii baadda laga ururin jiray diiday amarkoodu adhaxduu allaylehe ka jabay ururkii shayddaane markay madaxdu toosh ku ifisee uunku wada eegay atooray noqdeen bahalihii aarka loo qabay duulaan agaasiman markuu xooggu ku ekeeyey unkadkii rasaastiya markay uuradii qarisay sida ugaar shabeel aragtay bay oo dejebiyeene meelaha waxaa lagu arkaa mayd awaara lehe bilaadkii markii laga eryaday oon u baaba'ee ololaha haddii aan la dayn weynu ka adkaane eebada la dhaca duulku waa ehelunaarkii adduunyada markuu ilaah ilaahydhise aadmiga simeehe ninna asaagee inuu addoonsada uma abuurine war kalemaanay war ma haysiine oday waayeela oo xanuunsan oo siddeetan jir oo baadiyaa deggan iyo laba wiiloo awoowo u yahay ayay gobolka hiiraan ku dileen khawaariijti waxaana la sheegay deegaanka ay ku dileen oo iji la yidhaahdo degmada jarlaqsi hoostaga hadda ka hor maray deegaankaas soo weerareen oo dadweynuhu hilfaa u taageen waxay laayeenaa layidhi lo' badanoo deegaanka laga leeyaho meel ku xaraysneed kibirkii kashiitilongoba kuuleel banjara longooriya weereena war gobolka mudug waxaa la soo bandhigay oday siddeetan jira oo qorigiisa wata oo ciidan hor socda waxaana la sheegay deegaanka inuu ku dhashay muddana ka maqnaa war maraashuu tababaru jiri wargaa warka iga dhexgelina shabaab oo uga cararay baa layidhi geeliisi iyo adhigiisii kadibna markii ilaahay ciidanka dawladda u keenay ayaa maadaama uu deegaanka kale yaqaanay yidhi anigaa hor kacaya hede godka ku dhumataba asagaa ka soo saarayaa la yidhi oo waa hor socda war odagaas waa oo waxaa la yidhi laba shaqow hayaa qorigiisa asagaa watoo xabada koobaad ridaya dhulkana asagaa kala yaqaanoo ciidanka hogaaminaya axsan ah, yaa wadani ma loo dhasha wadani mase waa la iska dhigi karaa wadani aala yiri war kalemaanay war ma mahaysina bariga gobolka mudug aagga bacadweyn maanta kabtaydii maaragtiyaa ka dhacday war farxaanow cabdulla birool iyo buula xaajimaad ka hadashid maxaa bacadweyne kaa galay naw war adiga laftaadu maad laascanood ka hadashid maxaa somalilan kaa galay somalilan war kama haynside madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yidhi laascaana waxaannu diraynaa odayaasha dhaqanka ciidankii ma ka saaray ka joog adiga maahe war dagaalka dagaalka hanaga kor saarinine meesha dagaalu ka socdoo shabaab ku hoogay waa bariga gobolka mudug bacadweyne aryaadhaha horta lamada dagaal farqi weynaa u dhexeeya sababtoo ah midna waa xaq midna waa baadil mid waa dagaal sokeeyo eel walaalahoon ishureen isku dilaayaan midna waa dagaal shisheeyo cadow khawaariij la yidhaa lagula diriraayo hadda xaa la iskala soo jiraa laba iskuma leh cabdilow iska hubi shisheeyaha wiil iyo aabihii baa labada garab u kala dagaalamaye aryaa wiilkaagoo qawaariij ka raacay haddaad aragto ha soo dhowaysan shisheeyow kaa yahay war kalamaanay waxaa la yidhi wax dhanbay halaageen bulshada koo xabaarani wax dhanbay hoyaad iyo harsimo horumar diideen wax dhanbay hiq iyo cil bulshada hugantallaabtiiye huwan ciidamaa iyo markii shacab hareereeye halhaleel markii loogu kacay hageeray waa ceebe hulli waa shabaabkii in badan beenta hay jiray halgankii inawada guusha waa ku harsa doontaane waar walla weynay war ma haysiine dagaalkii laascanood waa lagu guulaystay aga war ma muuse handaraabay war warkii ismada maa dhaqan galay habad joojintiya rumowtay digaha maa laga dhigay madaxweynaha puntland deni miyaa booqday war madaxweynihii hore farmaajo somalilan ku eedaynaysa inuu taageeraye ma ku guulaystay war ma cabdimadooba gacanta lagu dhigay dee walla weynay waxban ilima sheegi karo dadka dadka waalaa tihiine dagaalkii laascanood madaxweynuu dhalay waxaana iscaleema saaray ganacsada maxamed jabuutaawi <laughs> shilaysa moogdo kadaanfarigay war cabdinuur darmaan miyuu iska bareejey boway buntland ma og war madaxweyne maxamed jabuutaawiyo markuu isku caana caanashubay khudbad jeediyey wuxuu yidhi anigu madaxweynaha somalilan muuse biixi waa ka fiicanahay war ma askartu uga horreeyey war ha iga dhex wuxuu yidhi anigu dad nool baan rabaa inaan xukumo muusena wuxuu rabaa inuu xabaalaha u taliyo hooyada bari ka ooyaysa iyo tagalbeed ka ooyaysana muuse waa dushiis war hadduu madaxweyne noqday muxuu muuse ka rabaa war madaxweynaha isdoorta maxamed jabuutaawi uu sheegay halka sartu ka quruntay wuxuuna yidhi muusow waa adigii ganacsiga jaadka laascaanood ku wareejiye wiilkaad adeerka u tahay caanakallis waad aragta waxay dhashay marka halkaa waxa iiga caddaatay dagaalka dhan ee laascaanood ka dhacaya asalkiisu inuu yahay jaadkii laga joojiyey maxamed jabuutaawi aryaadhaha khilaafka laascaanood iyo dagaalka ka taagan allaha damiye xamarjajab iyo xamar weynan hadda soo marayo ciilan bistay ahay now waar miyaad ku kuftay arwarkahayga dhex gelina horta bajaajilayda xaal laga rabaa jidkiyaadanalguhiaryaa jidxiri kuuroone hor maxaa loo dilaa war cabdulow taliyaha cusub ee ciidamada booliska waa ka digay in la dilo bajaajlayda haddau ka digay haddaa la dilaye war yaab waa ciidanka may ka go'aansangano bajaajlaydada ebarkasiyaan war ciddii tiirka calaf u gala miyaad adigu ka eli war calaa kulli xaal madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday eh. taliyaha cusub ee booliskuna sheegay eh. qofkii qof dilay in la dilayo war taasiyadeen ha tallunku fadhiyin oo fuliyaan war ninkii dilay ma la qabtay war taliyaha boolisku wuxuu yidhi eh. haddau fakado waxaa loo heestaa taliyihiisa iyo kuwii la jooga joogay war askar badanoo intay shacab dileen tirka la geeyey waa arkayeene maxaa ku dhacay midaame dhagamale hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygii warkalamaana waxaa la yidhi ayagoo mid mid ahoon lahayn midhiyo xoogtoona mooryaan qawaariijahoo joogtay minankeenna oo inay jid miinaysa iyo dhagar maleegaysa oo wadamagaad foolxum oo qaycad laga meershay bacadweyne maantana haddii loogu muruq sheegtay oo saaka muunaydii hore mootar la cunsiiyey kumaan doos la soo miiray iyo macawislaydeenni yaa maraajaleeciyo ku helay mirixi geesoode wax la sii majiiriyo waxay meyd ka tegayeenba magaaladii in bari laga marshaan ugu maqaala hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno fariimahaasi xubintii kalamaan ka sii horraysay waxay gebgabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka kala socodsiinayay shariif sheekayn uu farsameynayay nabadgelyo